alhamdulilahi rabilcaalamiin wsal allah wsalam calaa nabiyina muxamadi wcalaa alihi wasaxbi ajmaciin waxaan ku soo jirnay ictiraadkii uu ka jawaabay shekh islaam ibnu teymiya qaacidadii uu sheegay qur'aanka uu yiri yuayiduha ana saa'ira man lacanahu llahu fii kitaabihi ima kaafirun ow mubaacu dami waxaa kuu xoojinaya ku yiri malcuuniin markii laga soo hadlahayo ana saa'ira man cid kasta oo lacanahu llahu fii kitaabihi ima kaafirun ow mubaacu dami kabacdi lagu keenay ictiraad oo waxa la fain qiila yaridu calayka qowluhu tacaala oo macnaheedu yahlucinu fi dunya waalaakhira dee dadkaasu gaalana maaha mawaaxu damina maaha gaalana maaha maxaad kaga jawaabaysaa jawaabtii koobaad usbuuciya waxay axad waa inay aayaddu ay caaisho kusoo degtay caaisho ciddii cayda waxaa weye waa cid nebi maxamed cayday waana kaafir bilah alcadum waa mawaaxu dami taas alkaafilaati almuminaad ku jirta in lagu inay cahdiyo tahay inay cahdiyo tahay ifkaga lagu gaabinahayo meesha loo daynahayo saa loo daynahayo uu sheegay wuxuu kaloo sheegay aw yuqsaru allafd alcaam calaa sabiili calaa sababihi sabab ku soo degay iyo ciddu kusoo dega lagu gaabina lidaliilin daliil hawshaa waajibinahaya daliilkaasna wuxuu ka dhigay inay yihiin nebiga calayhi salatu slam inay iimaan loo markhaati kacay mashhuudun lahuna biliimaan wa anahuna ummahaat lmuminiin wa anahuna aswaajuhu fi dunya walaakhira halkaasa marka lagu gaabinaya taa jawaab jawaab muxuuna hadalku siwada wuxuu yidhi wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waladii midkii tawallaa tawaliyey oo kiciyey oo bilaabay ama qabtayba kibrahu e mucdamahu kibrahu i kubrahu qiraacataani kibrahu bikasri kaafi wa kubrahu macnaha waxaana laga wadaa mucdamahu waxaa kaloo lagu fasiraa kibrahu albidaaya waladii badaa kii bilaabay oo hawsha nashriyey waxaa kaloo lagu fasiraa kibrahu e imahu intaba lagu fasiraa laakiin waxaa loo badanya de kutubta iska mashhuura in la yiraahdo mucdamahu kan ugu weyn kii xambaartay macnaa dembiga wx ka dhacay oo minhum ayaga ka mida kuwa ifkiga la yimid lahu cadaabun caiim cadaab weyn buu leeyahay cadaab weyn ayuu leeyahay marka ujeedaa waaa le cadaab weyn buu leeyahay cadaab aduu leeyahayna la ogaada ana aladii kii yarmi ganahyo qadfayo ummahaat almuminiin muminiinta hoyooyinkood yaciibu wuxuu ku ceebaynaya bidaalika hawshaa rasuul lahi s rsulka ku ceebaynaya qofka rasuulka ilah ceebaynayana de waa gaalo watawallaa waa isagaa qabtay weeye kibral ifki ifkiga mucdamkiisii iyo intii ugu badnaydna isagaa qabtay weeye wa haadihi sifatu lmunaafiq ibnu ubayi weeye sifada uu leeyahay oo lahaa weeye ibnu ubayi ninka cabdullahi ibnu ubay ibnu uu lahaa fa ramyuhunna in la gano umahaati muminiidkii fa ramyuhunna in la ganoo la qadfo nifaaqun weeye iyo munaafiqnimo mubiixun banaynaya lidami dhiigu banaynaya wey idaa qasada hadduu ula qasto bihi ramyiga hadduu ula qasdo ada nabiy sal a nabig ilahi inuu dhibo wey aw ama maahane uudiina la dhibo hooyooyinka umaahaatulmuminiinkii bacda alcilmi markii la ogaada ka gadaal biannahunna ayagu inay yihiin aswaajahu xaasaskiisi fi laakhirati markii laogaada inay aakhiriya adduunba xaasaskiisiiin ahlujanno yihiin haddaad qadabto haddadad ahlujannaad qadfaysaa wey marka inkaar baa kugu dhacday muwaxdumaad noqonaysaa fa inahu amar yashaaniya maa baqat ee maa zanad ma sinaysan weeye imra'atu nabiyin qaun haweenay uu qaba nebi sidaba weligeed ma sinaysan lanno ambiyada gogoshooda iyo gurigooda iyo ardaagooda waa la dhawraya sariirta waa la dhawrhayaa marka hawsha maba dhacaysa walihaada sidaa daraaddeed bu qaala wuxuu yidhi sal allahu alay sl nabig ilahi wuxuu yidhi fii ma habata canhu wuxuu ka sugnaaday fi saxiixayni bukhaari iyo muslim muslim man yacdurnii yaa iiga cudurdaaraya man yacdurnii bimacnaa man yansifunii wa yuqiimu cudri calayhi war yaa iiga gargaarahaya oo iiga hiilinahayo oo ninkaas iga garsoorahayo man yacdurun yaa iga gadsooraayo oo iga insaafaayo oo cudurkayga dusha ka saarahayo oo u sheegaayo inuu qaldanyo diinlaawo yahay man yacduruni yaa iga insaafaya iga garsoorahaya min rajulin nin weeye qad balaqanii uu gaaray adaahu dhulkiisu wuxuu gaaray fii ahli beyti reerkayga gurigiisiibuu gaaro xaaskaygii wey caaisha ayuu gaaray wey wallaahi allan ku dhaartay maa calimtu ma ogi calaa ahli caaisha ilaa khayran khayr ma wax kale kuma ogi khayr iyo wanaag baan ku ogahay wey lakin ninkaas waa wa fiihi xadiidka waxaa ku sugnaa faqaala sacd ibnu mucaad baa wuxuu yihi ugaaskaas ana aniga ayaa acdiruka kaaga cudurdaaraya minhu xaggiisa ana aniga acdiruka in la yihao caynka la reebo iyo in caynka la xaragkay labada waa banaan ana aniga acdiruka kaaga cudurdaarahaya minhu anaa kaaga garsoorahaya wey asaga in kaana hadduu yahay min alaws qolada anigu odaga anu nabadoonka iyo jifadayda hadduu yahana darabnaa waan garaacaynaa cunuqa qoortaan ku dhufanaynaaba hadduu anigu jifadan ka dhalanan qoraxdu dhicmaysadaan kala tuurayna waa dilaynaa hadduu laakiin qolyaha kale yahay adaa amarkaa qaadanayna jishooyin kale hadduu yahay walam yunkir muusan inkirinoo ma qoonsan annabiyu sal l nabig ilaahi ma qoonsan calaa sacdin sacdin muxaad kuma qoonsan istimaarihii ka idan qaato kaga amar qaatay fii darbi acnaaqihim kuwaas munaafiqiinta qoorta in lagu dhufto wey ma dhihin u dilaysaa see dhiiggeeda u banaysanaysaa waa dad muslimiina dhiigaad ku halilaysaa nebigu ma dhihin wey marka calaa sacdin istimaarihi hadda hamsa ya dee hamsa kasoo jeedaa wy waad ogtihiin hamsadu hadday reeban tahay xarakada ka horeysa ayaa loo bedelaa xarakada loo bedela marka isticmaar bay awal ahayd laakiin istimaari waxaa loo yiri kasra ka horeysay hamsaduna waa reebanayd yaa loo bedelay wy cilla sarfiya ku timi marka nebigu kaga idan qaatay fii darbi canaaqin qoorta in lagu dhufto wy marka kuma inkir mana qoonsan hawl saxa wey inay tahay kutusaysa walaa yaridu kuma soo aroorahaya hawshan ayada oo ah in qoorta lagu dhufan karo oo la garaaci karo oo la dili karo kuma soo kuma noqonayso bushina kuma ah walaa yaridu bimacnaa bushi kuma ah wey cillo kuma aha calaa daalika hawshaa iyadaa in kuwaan la dili kara qoorta lagu dhufan kara mislax ibnu usaat ninkii la oran jiray waa xasan ibnu haabit waa xamna bintu jaxshi dadka saxaabada ah ayaga kuma noqonayso kumana soo bushina kuma maxaa dhacay waa in kaanuu haba ahaadeen fii ahli lifki dadkii beenta ka qayb qaatay haba noqdeene fainahum ayagu lam yurmuu laguma ganin wey binifaaqin inay munaafiqiin lama sheegin lagumana tuhmin xataa laakiin hawl macsiya oon ka dhacday oo hawshii ay hadalkii ayagoo hubsan ay ka qayb qaateen oo dad munaafiqsho mumin ku gubtay ayay ahayn ayagu munaafiqiin ma ahayn wey hawshaa lagumana toomin buga walam yaqtul nabiy sal la ala nabig ilahi ma dilin axadan qofna uma dilin fii daalika hawshaa ifkiga fii daalika sabab sababkaa iyo ifkigaas caaisha lagu been abuurtay nebigu qofna uma dilinin eh, eh, ma uusan dilin ibn ubayna muusan dilinin mana uusan dilin dadkaa kaloo saxaabada qofna muusan dilin wey bal ikhtulifa waxaa laysku maandhaafo laysku khilaafay fii jaldihim in la jaldiyey baa laysku khilaafayo qole waxay leeyihiin saddexdan waa la jaldiyey wey xataa riwaayad baa sheegay in ibn ubay la jaldiyey laakiin waa daciifa jiddan wey wax jira ma ah saddexdan laakiin waa laysku khilaafay in la jaldiyey laba ragac iyo mid iyo haweeney yaa la jaldiyey riwaayaad baakutubtaarikqoranwtaalateedakhilaafooglakajirfainahum ayagu lam yaqsiduu umaysan qasdin fainahum mislax iyo xasaan iyo xamna weye lam yaqsiduu umaysan qasdin hadalkaan iyo ifkiga ka qayb qaateen adan nabi sal nabigl inay dhibaan umaysan qasdin laakiin warkoo la wadwado unbay hawsha sheekada wax ka qaadqaadeen bikhilaafi ibni ubayi wey ibnubay ka duwan w ibnubay waa ka duwan hawsha isagaa bilaabay isagaa abaabulay isagaa dhaliyey wax jirinama isagaaba abuurtaybo litawalla kibrow alladii kaasoo inamaa in kale maahane kaana qasdu wuxuu ahaa wey adaahu ee ada nabiy sal nabig ilah dhibu ahaa shirkadaba isagaa bilaabay isagana amaamuday wey kaarqabu ah wa aydan ku noqonaye lam yakun muusan ahayn biyo qad habata mid sugnaaday cindahum cinda mistax wa xasaan wa xamna wey ma sugnaanin ana aswaajahu nebiga xaasaskiisu dunya addunyada xasaska uga ah hunna ayagu inay yihiin aswaajahu fi laakhira xaasasi aakhira inay agtooda kama sugnaanin hawsha hawl weli la yaqiinsaday oo la ogaa ma waxay u qaateen haweeneyda hadda nebiga xaaska u ah inaysan hadda hadduu furo isaga tago inay hadhow dumarkaa kale ka la guursan karo dhinac kasii marayso shuqul ku lahayn hawsha marka maysan ogaani inay yihiin xaaskiisa fi dunya walaaakhira inay yihiin hadday saa dumarka iyaga maxfuudaad ay yihiin oo la dhowray oon laga agbici maysan hubsan mana aysan ogeyn masalada saa maysan ogeyn wa kaana wuxuu ahaa wuquucu daalika hawshaa inay dhacdo wuquucu daalika maxaa laga wadaa inay xumaan ka dhacdo xumaan inay ka dhacdo lagu tuhmay inay dhaceen tusaale ahaan minhunna dumarka nebiga inay ka dhacdo mumkinun bay ahayd mid suurtagal ahayd caqlan xagga caqli ahaan hawl suurtagal ahayd war haweeney nebi qabo wax ma ka dhici karaan caqli ahaan bini aadan wuxuu suuraysan karay ahayd laakiin sharcan maya ma dhicin taariikhna ma dhicin laakiin caqli bini aadan hawshaa ma soo geli karto ha caqligeeda soo geltaa wey laakiin waa hawl khalada wey sharcan ma dhicin taariikhaanna uma dhicin wey walihaada sidaa daraaddeed ayuu tawaqafa ka istaaga wey annabiyu sal nabig ilahi ka istaaga fi lqisati qisada waa ka soo baxay nebigu gabadhii caaisha u khidmaynaysa ayuu waraystay cali buu la tashaday usaama oo xaasasku waa iska furba had iska fur caaisha iyo hadda calina hawsha ayadaa iyadoo weli ay ka dhex taagantahay ayay ku kala dhinteen <laughs> hawsha ayada ka taagantahay ayay ku kala dhinteen way laakiin waa ahlu khayr iyo ahlu janna way gurdigoodi wey ayb marka eh, hawsha marka waxay kutusaysaa in xataa cali uu saa u arkahayay marka hawl caqliyan dhici karta ayay ahayd laakiin sharcan hawl dhacday maysan ahayn nebigna kama dhicin xaasiiska nebiga maxamed hortiisa iyo asaga midna kamaysan dhicinin wey lakin markii dambe qur-aanku soo degay hawsha waa la xaqiiqsaday inay hawshaanu been tahay xaasnamina aysan hawshaa ka suurtagelaynin waa lagu kala tegayo alwajh aani wejiga labaad waxaa weeye ana alaayata caamatun aayaddu waa caama wey wejiga hore waxuu soo maray maxaa shekh islam khaas tahay nebi maxamed xaasaskiisay ka hadlaysaa xaasaskii ciddii qadafta oo nebi maxamedna ku dhibaysa kaafir bilah alcadim mawaaxu dami taa wuu soo gebagabeeyey aayaduna khaas buu ka soo dhigay wejigan waxa wey waa caamo wey waqad ruwiya waa la wariye min ayri wajhin hal wji wax ka badan hal ari wax ka badan ba waxaa lagu wariya ana qadfa muxsanaat gabdhaha muxsanaadka dhowrsanoo la qadfo min alkabaa'ir dunuubta waaweyn inay ka weeye uma qad yuqaalu in la la arkaa hiya aayadaanu hiya ama kabaa'irta ah aayadaba in la yidhahda hiya aayadu aayadda waxay ku saabsan hiya aayadu fii mushrikiin carab bay ku saabsan weeye min ahli makkati reerma ka ahaabay kusoo degtay kuwaasaana laga hadlay in la yiraahdo ayaa dhici karta w waxaa qaba warkaa isaga abi xamsa ahumaali alkufi ataabici araafida ayaa qaba wey ninkaasaa qabay ninkaasaa qabay inkaarqabadinlawa ayaa qabay daciifa ninkaas wuxuu yidhi marka aayaddu hiy aayaddu waxay ku soo degtay fii mushriki carab oo min ahli maka ayay kusoo degtay in la yirahdo dhici karto caamo laga dhigo caamo dhinac bay ka tahay oo carabi kusoo degta mushrikiinta dhinac kale khaas bay ka tahayo ree makay khaas ku tahay iyo mushrikiinta khaas waa la ohan karaa fa kaanad waxay ahayd waa tana qisadu macnaha qaabka lagu fasiray fa kaanat mar'atu waxay haweenaydu idaa kharajad markay u baxdo idaa kharajad markay u baxdo ilaa rasuulillahi rasuulka markay u baxdo muhaajiratan xaalatay mid hijroonaysa oo madiine aadaysa qadafaha almushrikuuna min ahli makka ayaa qadfi jiray oo maxay jireen midaanu waa zaaniyadoo maxamed iyo raggiisi u socotaayo waxay rabta halkan in looga zinaysto gabadha lagu qoslahaya marka haweenaydii marka iimaan galay oo hijroon lahay wayxbaqina waxay inta lagu leedaha waa zaaniyad gaalnimaday ku ahaanaysaa waxay noqota khudo iyo dariiqo islaamka lagula dagaalo taasay noqotay marmarka hawl khataro fayakuunu daalika wuxuu ahaanayaa fii man qadafa almuminiina muminaati gabdhaha muminaadka qofkii qadfa qadfan buu noqonayaa ganid oo yasuduhunna uga celinahayo bihi qadadka uga celina cala liiman imanka looga hor istaagahaya haddaad ma dadka muslimiinta hawl aad diinta uga hor istaagaysa iimaanka aad samaysana aadba masaajidka safka hore ku tukatida kaafir bilah lcadin baad noqonaysa mawxa dami walmaal baad noqonaysaa marka taa warkeedu waa cadyahay wayaqsidu wuxuuna u qasdahayeenoo kale kuwa ayaga kufaaru marka waxay u qasdahayeen dama almu'miniin ragga mu'miniintana inay ku ceebeeyaan oo maxay leeyihiin gabdhuhu markay u tagaan ayay ka zinaystaan wey marka gabdhahan sii yaacayaan niman ka zinaystan ay u ordaayaan marka gabdhihiina waa la tacaninahaya siay diinta uga istaagaan ragga laftooda muhaajiriintaa waa la tacaninaya muminiinta madiinajin waa la tacaninahaya hawshaa ninka ku dhaqaaqa marka waa kaafiru wayaqsidu wuxuu uga qasdahay dama almuminiina liyunafira suu uga didiyo annaasa dadka suu uga didiyo can ilislaam islamku dadka uga didiyo ayay u dhahayaan kamaa facala siduu sameeyey kacab bnu ashraf kacab bnu ashraf soo marnay wey manli ashraf laga falxashay shadi baa soo marnay jiray muxuu samayn jiray gabdhaha muhaajiraadka iyo muminaadku gabay ku caayi jiray inay usoo cararhayaan ama ay meesha u yimaadaan iyagoo rag raadinahaya oo heeran ah oo niman raadinahaya oo gumaysa warkaasudhihi jira tibuna udhintaytibaa lagu dilay marka ninkii warkaa yidhaahda waa dhimanaya waan laga takhalusahay taa wejiga marka waji caam ah birsheekh islam taymi wacalaa haada saa haddaan ku wadno oo inay kusoo degtay eh, carab maka ay kusoo degtay faman facala qofkii sameeye daalika oo maxay tahay gabdhahana tacnay muhaajiraadka ragga muhaajiriinta muminiintana tacnay su islaamka raggana gabdhaha uga istaaga islaamka raggana islaamka uga cayriyo fa huwa kaafirun kaafir wey gaalo midka asaga wa huwa bimanzilati boos buu joogaa iyo darajo man saba nabiya sal nabg ila cid cayda wula darajo yahay lanno haddaad muminiintii caaysa rag iyo dumaroon waxba u reebayn hadda nebi maxamed waxaa ka agdhow oo ku wareegsan weeye rag iyo dumarba dad zunaadow hadday iyagu zunaad yihiinna nebi maxamed waa qarriban yaha mesha kasoo boodaysa marka dad qarriban iyo saaxiibkood weeye kufaarba marka noqona qofka warka afkiisa ka soo baxa gaalay noqonahayaan dadki ku fakeraan warka afka ka soo baxo gaalay noqdeen saxsaabteen waa garramay jazakum allahu khayr waqad yuqaalu in la yirahda la arkaa dhinac kale haddii loo dhigo aayadda looga garramo hiya caamatun mutlaqan waa caam mutlaqa caam mutlaqa maxaa kii hor caam muqayad uu waxay ku soo degtay aramhal um, uh, um, mushrika carab min min ahli maka kusoo degtay taa waa aas dhinac markii lagu ego waa caam laakiin waa khaaso mushrikiinta carbeed bay ka hadlaysaa tan hadda maxay tahay waa caam mulaqa wey gaal iyo islaam cid walba soo gelayaan gaaladii maka joogtay iyo kuwii madiine joogay iyo kuwii meel kale joogay iyo kuwii yaman joogay iyo kuwa aad waa soo wada gelayaan waa mulaq la qaydi maayo walaakiin ha yeeshee qowluhu alla uu yiri lucinuu fi dunya waalaakhira alla uu yiri huwa waxaa wey mabniyun lilmafcuul buu dhisan marka aad tiraado hadday caamto cid waliba soo gelayso lucnu fi dunya walaakira maxaa xagee geynaysaa ila lacnadu aakrana waa laazimaysa addunyana waa laazimaysa waa dad laga dheriya waa gaala kasoo boodaysa xagee geynaysaa muuminiinna inay soo galaan baa dhici karta aad tiraahdo oo hawshaa qadafka la yimid xagee geynaysaa haddaan ka niqaashay dhegaysa buu ku huwa waxaa weeye buu ku yidhi ficilka asagoo la yidhi mabniyun lilmafcuul buu u binaysan yahay falam yusami afalam yusama muusan magacaabin weeye alle allaacina cidda wax lacanaysa alla ma magacaabin lucinu baa la yidhi ma allaa lacanada haya ma dadkaa lacanada haya ma malaa'ig baa lacanadaysa ma jin baa lacanada haya ma gaalaa lacanadaysa ma muminiin baa yaa yihiin hawsha faraha laga bixinaya daliilkiiba soo ma jeedi gacantaada laga bixinaya yaa yihiin baa lagu yidhi falam yusami laaciniina muusan magacaabin laacina cidda lacanaysa alla mu maga man huwa ciddu yahay lamaba sheeginba marka alla weeye keliya kuma habsan kartid waxaa lagu odhan karaa waa bini aadanka allaba ma aha cidda la lucnu fi dunya hala lacnado wey waaba habaarba inkaaro ha ku dhacdo wey kuwa ayaga lacnad ha ku dhacdo waaba hawl habaaraba hawsha gacantaa laga saaraysa ma jeed man huwa labada shay fa yajuusu waxaa banaan an yakuuna laacinu inuu ahaado hayr llaahi inuu ahaado ilahay hayrkiiba inuu ahaado waa dhici karta cidda wax laanaysa oo min almalaaikati wanaas hawlaad ku diiddo xujo aad ku diidana ma haysid weeye gacantaa lagaa saaray wajaasa waxaa kaloo bannaan an yalcanahum allahu alla inuu lacnado fii waktin wakti inuu alla lacnado ayaa dhici karta kuwa gabdhaha qadka haya aw yalcana inuu lacnado bacdahum qayb ayaga ka mida kuwii duuna bacdin qaybta kala sokadeeda oo hadda ayaa la lacnadahaya cabdulahi bn ubay bn saluul baa la lacnadahaya fi dunya wal kaasay ku dhacaysaa kuwii kalena waa ka baxeen shuqulkumal hawshaan qaybinayna wasla la qaybinahaya hawshaa la qaybiyo wayalcanuhum inuu lacnada la arkaa bacdu khalqihi ilaahay kayrkiisu khalqigiisu fii waktin wakti kale inay lacdaan baa laga yaaba ayalcanuhum in kuwii hadafka leeyihi inuu lacnadaa la arkaa bacdu khalqi ilaahi khalqigiisa fii waktin wakti goon inay lacdaan baa laga yaaba waa dhici karta waktiyaalka wakti ka mida inay lacnadaanna waa dhici kartaa wallaahu allana inamaa in kale maana yalcanu wuxuu lacnadaa naxariista ka dheereeya man kaana qofka aday qadfuhu qadafkiisa ganistiisu aatay acnigiisu acanan bu durid fi diini bu alla lacnadaa alla wuxuuba lacnadaa sidiisaba hadaad maqato lacanahullah hadaad maqasho waa qof diinta durahayo qofka alla lacnado wey qof alla waa qof diinta durahayo wa amaa lacnatu khalqihi ilaahay khalqigiisu inay ayagu islacnadaan oo qof qof kale lacnad ku tuura soo ma aha bacduhum qaybkood inay ku tuuraan qayb kale ku tuuraan faqad takuunu inay ahaataa la arkaa bimacna ducaa'i in la oo macnaheedu muxuu yahay ilaahu lacnadaada dusheeda lacnadaada dushooda yeel inay tahay habaar markaa ducaa calayhim inay tahay la arkaa ad ykuunu inuu ahaadaa la arkaa lacnigu bimacnaa anahu yubcidu anahum ayagu yubciduunahum way ka fogaan anahum khalqigi baa laga hadlahaya yubciduunahum inay ka fogaynayaan can raxmat ilah ilahay naxariistiisa inay ka fogeynayaan oo leeyihin kuwaas ayaga ilaahay naxariistaa ka fogeeye waa laga fogeeyey inay to khabar tahayna waa dhici kartaa saas waa dhici kartaa wayuayidu waxaa kuu xoojinaya ana rajula ninka idaa qadafa zawjatahu xaaskiisa hadduu qadfo zina ku qadfo walciyaadu bilah talaacanaa way islacnadaan licaan bay la yimaadaan wey oo suuratu nuur looga sheekeeyey wakadalika marka haweenaydina waxay leedahay ilaahay lacanadiisa dushayda haat ku been abuurtay isaguna wuxuu leeya lacanada alla dushayda haat ku been abuurtay marka waxa weeye taa macneed waxaa weeye in ay bannaan tahay dadku inuu qof qofkooda uu ku habaaro in ilaahay naxariista ka dheereeyo inay lacana dusha ahaato qaabkaasoo biniaadamku si isu lacanadi karaan waa dhici karta taasuu raadi shekh islam utaymiya ka wakadalika taa waxaa la oo in dadku ay islacnadaan waxaa ka ah oo ay naxariista iska dheereeyaan qawlu alla uu yidhi fanajcal aan yeelno mubaahaladii weeye lacanatallahi ilahay lacnadiisa aan yeelno oo dusha ka saarna cala alkaadibiin kuwa waxaa la yidhaha beenta sheegaayo marka fanajcal maxay tahay aanu ka dheerayna raxmadda alla wey ah, sida hadalku uu yidhi waqad yakuunu bimacnaa anahum yubciduunahum can raxmat illaahi taasu hadda aan ka dheerayno oonu naxariista ilahay aan ka dheerayno fanajcal lacnatallahi cala alkaadibiin kuwa beenta sheegaya aanu alla lacnadiisa dusha ka saarno oo alla naxariis aan ka dheerayno fa mimaa shaygii waxaa ka biha asagaba alqaadifu kii qadafka leeyin waxyaaha lagu lacnado oo naxariista looga dheereeyo waxaa ka mida yujlada in la jaldiyo jaldigu waa qayb ka mida iyo naxariis ilahay lagaa dheereeyey ilaana waa lagu ceebeeyey macshar baa lagu keenay dadka hortoodaa lagu keenay magaalada lasu soo saaray waa lagu karbaashay ceeb baa dhacday marka fa mimaa bihi waxyaalaha lagu lacnada alqaadifa qofka qaadifka oo qofku zine ku qadfo waxaa ka mid a ah an yujlada in la jaldiyo wa turadda in la celiyo shahaadatu shahaadadiisina in la tuuro l markaad ima geshado or iska tag weydiin lawaa tahay wa yufasaqa in la tafsiiqiyo fisqinimo lagu xukumo leeya saaxib fisqi baa tahay hor iska tago gabar lagu guuri maayo markhaatigaan la aqbali maayo imaamna noo noqon maysid xilna noo qaban maysid fainahu hawshaa ayada oo jaldiga iyo wixii la socdaa madkuurkaas cuquubatun lahu wey waa cuquubo cuquubo dusha looga dhuftay wy cuquubo adag ayaa ku dhacday wy wa iqsaaun waa ka dheerayn iyo ka fogeyn weeye wa iqsaaun ka hoojin iyo ka dheerayn weeye laga dheereeyo laga hoojiyey can mawaaطin اlamni boosaskii iyo amaakintii amniga weeye iyo wlqabuuli aqbalidda la aqbalayo lann mawaaطin amni maxaa ka ah? qofka la jeldinaya de amni dushiisa maaha waa cabsanaya beerka laga garaacaya saas u gariiraya la cabsanaya mawaaطin qabuulna maxaa ka mida in laga dheereeyey shahaadadiis inaan la aqbalin oo la tuuray fisqina lagu xukumay wahiya ayaduna waxaa weeye midaan ayada iqsaagan mawaaطin amni waqabuul lagaa dheereeyo lagu ogolaado manaa in lagu ogola wahiya min raxmat macnaha in lagu ogolaado amni aad hesho oo qabuul aad hesho amni inaadshon jirkaaga la garaacin inaad qabuul hesho shahaada la aqbalo hiya min raxmat illahi ilahi naxariista tahay laakiin haddii jirkaagina la garaaco oodan amni helin qowlkaagina aan la aqbalino beenlow aad noqoto cadaab baa kugu qumay wey iyo ciqaab wahaada kan wuxuu ka duwan yahay bikhilaafi man qofbuu ka duwan yahay akhbar allaahu alla uu warramo sheegay annahu alle lacanahu inuu kaa asagaa lacnaday oo naxariista ka dheereeyey fi dunya waalaakhira wey kaa asaga midka la yihi fi dunya walaakhira naxariistiiba alla ka dheereeyey kaa asaga hoog baa ku dhacay wey kaar baa ku dhacay midka asagaa waa tegey kuwaana waa ka duwan yahay la jeldeeyey oo la tafsiiqay waa ka saxeen dheeri waana ka fog yahow fa ina lacnat allahi ilaahay lacnadeedu tuuji waxay waajibinaysaa oy keenaysaa zawaala nasri inuu nasriya guushu ay ka suusho canhu xaggiisa inay ka suusho min kulli wajhin weji kasta iyo qaab kastaba qofka ilahay lacnadiisu ku dhacday fi dunya waalaakhira ilaahay nasrigiisii weji kasta uu yahayba waa ka dheeraaday wy fi dunya walakhira wax naxariisiya wax nasriya iyo wax gargaar heli maayo cadaabka ilahay looga gargaari maayo khayrna heli maayo wa bucduhu iyo ka fogaantiisa bay ku tusaysaa wa bucduhu ka fogaantiisu aad uga dheeryahay can asbaabi raxmati asbaabtii raxmadda aliya naxariista alle lagu heli lahaa oo dhan inuu ka dheeryahay ayay ku tusaysaa yuayiduhu waxaa kuusii xoojinahaya anahu alla qaala wuuu yii markii halkan la jooga yuayiduhu anahu amar yashaani qaala hunaa alla wuxuu yidhi waa cadda lahum alla wuxuu u diyaariyo u darbay cadaaban muhiinan cadaab maxaa leeyaha sharafta ka qaadow cadaab ayaa loo diyaar waaba diyaarba baa leeya waaba u diyaarsan yahay saas alla yiri walam yeji mana alcadaab lmuhiinu manaa qaacid kaloo tafsiiru haddana ku siinaya hadda la socaada walam yeji ma imaanin alcadaab lmuhiin cadaabkii dullaynaya fi lqur'aani kuma imaanin oo uma imaanin ilaa lilkaafiriina gaalad baa iska leh haddaad maqasho falahu cadaabun muhiin fahuwa kaafir bilahi caiim weye qur-aanka ilahi qaacida tafsiiri waa taas ka qowli oo kale weeye alla uu yidhi walilkaafiriina cadaabun muhiin gaala waxay leeyihiin weeye cadaab sharafta ka qaado wey fii aayaatin kaiir ayuu maa hkh meeshaan ku sheegay aayad badan inta ku sheegay waayra isaga teg waa la yaabaysa sideetan dhowr aayad intuu meel ku sheegay ayuu yii wuuu yii waa ayru dalika min alaayaat weye sideetan dhowr aad sheekh hal masalo inta sideetan dhowr aayad oodda laga qaaday baa l waa ayru dalika min alaayat wala isaga teg sideetan aayad sida xageed keenaysaa sheekh inaa sideetan aayad dhowr aayad hal masalo u dalisato kaga keenaysaa sheekhu subxaan allah waama qawlu alle qawlkiisa uu yidhi soo maaha hadda wuxuu rabaa bushi baa ku imaanaya waa cadda lahum cadaaban muhiinan haddaad tiraahdo gaalo basaa la yidhaahdaa ka waran dad cusaada oo inay muslimiin laga yaaba ayaa la yidhi cadaab muhiinay leeyihin ka war xageed geynaysaa wuxuu leeyaha laba baabi keliina ku qaldamay ama qawlu macnaha wuxuu iska sharxaya albaabadu xiraya ama qawlu alla uu yidhi waman yacsilah warasuula wayatacadda xuduudahu yudkhilu naaran khaalidan fiiha walahu cadaabu muhiin alla uu yidhi soo ma aha fa hiya waxaa weeye ayadaanu fii man jaxada alfaraa'ida oo qof faraa'ida jaxdayo kuwaan lagu leeyay waman yacsilaaha la leeyahay hiy waxaa weeye fii man jaxada alfaraa'ida wastakhafa biha oo fudaystay kan waa gaal laftihiisu midkan l man yacsi laah waa gaal maxaa dhacay faraa'idda ilaahay buu jaxdi oo inkiray waana fududaysta waa ku jahsideeso waa liiday calaa anahu asagu lam yadkur calaa anahu alla weeye lam yadkur muusan sheegin calaa anahu ama calaa anahu amar iyo shacniye lam yadkur muusan sheegin annahu alle acaddahu cadaabka inuu u diyaariyey lahu caasiga wey la soco lama dhihinin lama dhihinin waa cadda lahu cadaab muhiin lama ohan lakin waxaa lay walahu uu leeyahay walow hadday tahayna laga soo saari wey ayaana ku jiro ayaa laga soo bixin waa cadda ma aha waa cadda iyo walahun farq baa udhexeeya walahu wuu leeyahay abaal buu u leeyahay waa lagu abaalmarin hadhowna shafeeco iyo raxmad baa looga soo saari ama markii laga jaraa laga soo saari laakiin waa cadda haddii la yidhaahdo asaga unbaa loo diyaariya cid kalo shuqul kaloo ma jirto gurigaan isaga ubaa loo diyaari bas cid kalo ma jiro marka kala duwan yihin xata luqaan kala duwan yihin calaa anahu amar iyo shaniye ama calaa anahu alla lam yadkur muu sheegin annahu asaga acaddahu inuu u diyaariyey lakin waa ka fiian calaa anahu amar iyo shaniye lam yadkur alla muusan sheegin annahu alle acaddahu caasigu damiirka caasigaad u celinaysaa ila waman yacsi baa la yidhi acaddahu u diyaariyey naartii lahu asaga u diyaray alla muusan sheegin lakin waxaa la yidhi walahu baa la yidhi walcadaabu cadaabkuna inamaa cidda loo diyaariyey wey oo loo sameeyeyba loo abuurayba lilkaafiriina gaalaa iskale wey amaa dadka cusaada muminiinta waa looga aargoosanahayaa kabacdina waa laga soo saarayaa walciyaadu bilah faina jahanama naarta jahanama lahum gaalada ayaa khuliqad loo abuuray war naar jahanam ayaa loo abuuray gaala loo abuuray iyo murtadiin iyo balaayo liannahum ayagu laabudda lahum waxaa laga maarmaana oo loo maaran laaya lahum ayaga min dukuulihaa naarta jahanamo inay galaan wamaa hum mana aysan ahaanin minhaa naarta jahanamo bimukhrajiina kuwa ka soo baxayo laga soo saarahayana maysan ahaanin wey waa ma ahlulkabaa'ir dadka kabaairta dunuubta waaweyn leeya min almuminiina soo maaha fayajuusu waxaa bannaan anlaa yadkhuluuha inaysan bagelin baa dhici karta idaa ufira lahu markii loo dembidhaafo rabbigaa u dembidhaafo raxmatraxmaan raxim aba loo dembidhaafi waidaa dakhaluuha hadday galaan laakiin fa inahum ayagu yakhrujuuna way ka soo baxayaan منها way ka soo baxayn xaggeeda weeye walow bacda xiini iyo walow bacda waqtin wayba ka soo baxi wey marka ayagu waa caddan lahum cadaabun muhiina kuma jiraan marnaba weeye markaa qaldami aayaddaas haddaad maqasho marka waa cadda lahum cadaaban muhiinan gaalaa iskale weeye haddii la lacnado aad maqasho ilahay cid u lacnaday waa mubaaxu dami cid ay bannaan tahay in la dilo ama waa kaafir wey qaacidaadku marka waa dhammaystiran yihiin mana jabhayaan bu raba inu shekh islam taymiya ku yihahdo wuxuu yidhi shekh islam taymiya addaliil saadis min qowlihi subxaana weeye laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti nabiy suurat xujuraat eh, eh, alla wuxuu yidhi ama suurat ladaa fawajhu dalaalati aayaddan dalaaladeeda wejigeeda waxaa weeye qaabka wax kugu tusayso anahu subxaanahu nahaahum wuxuu ka reebay muminiinta can rafci aswaatin sawtkooda ina fowqa sawtkiisa inay kor uga qaadaan buu alla ka reebay wa can iljahri lahu inay kor ugu qaadaan nebiga ula jahraan ka jahri bacdihim libacdin qaabtoo qaabid kale si ula jahraan wawju dalaalati aayadda waxa wey anahu subxaana allana sanaantiisa nahaahum muminiinta wuxuu ka reebay can rafci aswaatin inay kor u qaadaan fowqa sawtihi nebiga sawtkiisa kor inay uga qaadaan wa can iljahri inay la jahraan kor u qaadaan lahu nebiga inay ula jahraan ka jahri bacdihim libacdin qaybtood qaybta kale say codka kor ugu qaadan annagu hadda aan samayno codka kor isugu qaadno lianna dalika oo codka kor la isugu qaado qad oo nebiga kor codkiisa codka kor looga qaado qad yufdi inuu ku gaarsiiyaa la arkaa ilaa xubuuط الcamali camalkaagu inuu buro oo hoobto iyo wa saaxibuhu saaxib alcamalna laa yashcuru hawshaas uusan dareemayn warka haynin wey ayb wamaa yufdi wuxuu ku gaarsiinaya ilaa xubuuط الcamali camalkaagu inuu hoobto burana yajib waxaa waajibahaya tarkuu inaad ka tagto ka dheeraato aaya wujuubi wujuubka meeshii ugu dambayso ugu dheeray inaad aad iska ilaaliso wixii camalkaagaba burinaaya wujuubka meeshii ugu dambayso inaad iska ilaaliso wy walcamalu camalka saalixaana hadda camalka le camalka saalixaah iyo iimaankii iyo xabitu wuxuu ku buraa weeye bilkufri gaalnimu ku buraa liqowlihi alla siduu u yidhi waman yakfur qofkii ku gaalooba oo diida biliimaani iimaanka qof ku gaalooba faqad xabita camalu camalkiisu waa buri sida alla u yidhi haddaad maqasho camalku waa buray gaalnimaa burisa marka iska ilaali alaa taxbud kuma burto wey walaa taxbud kuma burto alacmaal acmaash kuma burto biayri kufri kufri waxnayna kuma burto wey waxaan kufrian acmaashi ma buriya lakin waa nusqaamiyaan wey lianna man maata qofkii dhinta muminan xaalu yahay mid mumino alla rumeeyey laabudda waxaa laga maarmaan lahu asaga min dukuuli janati jannada inu galo waa laga maarmaan ama awal ha ka galo ama wasl ha ka galo ama aakhir ha ka galo walow xabita hadduu buro camaluhu camalkiisa saalixa o dhan hadduu buro kulluhu dhammaantiis lam yadkulhaa janno ma gelahayo muxuu janno ku gelahayaaba uma nacam buu yidhi shekh islaam qad yabtul inuu buraa la arkaa bacduhaa acmaasha saalixa qaarkeed inuu buro biwujuudi ma shay joogitaankii yufsiduhaa fasaadinahaya kalmanni waa sida gallad sheegadko kale dadka ku galla sheegad wax siiso kale ku galasha anaa siiyey anaa meel ka soo saari aad tiraahdo waladaa iyo inaad dadka dhigtoo kale acmaashaada qaybo ka mida inay buraan waa laga yaabaa laakiin camalkaagoo dhan inuu buro waxa burinaya waa riddo iyo kufriga gaalnimo wey waydaa abata hadday sugnaato ana rafca sawti sawdka kor loo qaado waljahri bihi isagoo lala jahro yukhaafu waxaa looga cabsanaya minhu xaggiisa waxaa looga cabsanaya an yakfura inuu gaaloobo saaxibuhu saaxibu sawt wa saaxibu ljahri inuu gaalooba laga yaabaya walxaal huwa asagu laa yashcuru uusan ogeyn lina fiihi waxaa kusu maxaa siaad u dhacaysa ugu buraaya lina fiihi waxaa ku sugan suu adabin adab xumaa kusu akhlaaq xumaa walaal huwa laa yashcuru usan dareemaynin bihi usan asaga dareemaynin saasaa ku sugan hadday xaaladu saas tahay haday hawshaas sugnaatay oo qofka isagooban ogeyn sawdkiisu kor u qaaday nabiga sawd kor u qaaday jahrigii camalkiisu ku buraayo oo ku gaaloobayo aadabxumada ku iyo dhaqanxumada ku jirta daraaddeed fa kayfa seebuu ahaanahayaa biman duuliya dad see ahaanahayaan yasubuhu nabiga caayahaya qofka nabiga caaya bal ka war adugu ka waran wayastakifuhu wayastakifu bihi weli fududaysanaayo yasaayoo liidahaya wa yu'diihi dhibahaya maca qasdihi lahu asagoo hawshaa u qasdaaye inuu fuudaysto oo dhibo oo cay isagoo qasdaayo wa tacamuduhu iyo kastiisa weeye lidaalika hawshaasna uu camdi usan kasoo samaynay bal hawshaa ka waran fa huwa midka asagaa kaafirun waa gaal weeye biariiqi awlaa wado kale mid awlo ku ah oo kasi tii kale ka siraw haddii kii aan waxba ogeynba oo codka rafciye besa oo edabdaro daraaddeed camalkiisa u bulo ku gaaloobay midka edabdaro iyo dhib iyo oo camdia asaga waa ku daay waa gaal wey bidariiq lawlaa adaliilu saabic daliilka toddobaad waxa weeye qawluhu alla uu yidhi subxaanahu nasanaantiisa uu yidhi laa tajcalu ha yeelina ducaa arasuuli rasuulka yeeristiisa wacidiisa ha yeelina baynakum idinka dhexdiinna ka ducaai bacdikum bacdaa qaarkiin qaar kalsada ugu yeero oo ugu tanaagoodo oo ugu qayliyo hebel u yidhaahdo ilaa qawli laga gaaro falyaxdari ha digtoonaadeen alladiina kuwii ha digtoonaadeen yukhaalifuuna khilaafaayo ka leexanay can amrihi amarkiisa wey amarka de can amrihi amr ilahi caza wajal amrihi amr nabiy calayh salaatu wasalaam intaba waa la yiri wey hadda wuxuu ku socdaa sheekhu can amrihi nebiga in laga wada ku socdaa can amrihi nebiga amarkiisay khilaafayaan an tusiibahum inay asiibto ku dhacdo fitnatun gaalnima inay ku dhacdo shirki inay ku dhacdo aw yusiibahum inuu asiibo cadaabun aliimun cadaab la xamiyo ku dhaco ka digtoonaadeen daliilka toddobaad waa kaawo fa amara wuxuu alla amray man alla wuxuu amray yukhaalifu khilaafayo ka leexanahaya amrahu nebiga amarkiisa weeye an yaxdar inuu ka digtoonaado alfitnata fitna inuu ka digtoonaado oo fitnay maxaa tahay wahiya riddatu walkufr buu ku yidhi war fitnada laguu sheegayo ha u qaadana inay islaantu kaa furmayso iyo koofiyaddu kaa dhacayso sheekh aqaldami haadii lfitna ee waxaa weeye alriddatu walkufru washirki waysh wax laga hadlayo walciyaadu billah taag liqowlihi maxaa daliilu ah in laga wado fidna in halkaan laga wado ridiya kufri in laga wado liqowlihi waqaatiluuhum la dagaalama xataa laa takuuna intaysan ka ahaanin fitnatun ay riddatun wa kufrun wa shirki intaysan ka ahaanin alquraan yufasiru bacduhu bacdu shakhsiyaadka quraanka laysku fasirahayaa taay marka aayadda markaad war ka keentaba mid kale lagu fariisinahayaa taay qaala imaamu axmed wuxuu yihi raxmatullaahi calayh wuxuu yihi imaam axmed wuxuu yihi alfitnatu ashirku wey war fidna haddaad rabto ashirk weeye waa gaalnimo iyo wadaajin weeye lacalahu qofku wuxuu mudan yahay weye mukhaalifka lacalahu mukhaalifka waxaa la arkaa weeye idaa radda markuu naqo oo celiyo bacda qowlihi nebiga qowlkiisii wax ka ah, markuu tuuro oo celiyo an yaqaca inuu dhaco fii qalbihi qalbigiisa iyo inuu ku dhaco shay-un waxun ku dhacaan oo min azayqi qallooca fa yuhlika markaan uu halaagsamao midaan maal u uu ka hadlayo maxay tahay meel yarbay gaalnimu kaala soo sibqanaysaa bidaaru waxay kugu gashaa sidaadan ogeyn war doqon waa qufacday meel laga soo galana ma taqaano ma corona virus baa haya mise hargabahaya ma garanaysa war gaalnimadu meeshay kaaga soo dhibcayso sheekh allo walciyaadu billah adigu ma ogidin hal muxaadaro jeedisay kelimad aje masaajid ka istaagtay adoo sheekh duug weyna bay dalab ku leedahay fayahli kuka halagsanayaa facebooka abad ka siinaysaa qaco kula tagtay marka sheekh wuxuu leeyahay imaamu axmed lacalahu idaa radda bacda qawlii muxuu ku radinayaa ama jahli buu ku radinayaa iyo cilmi darri aqoon darru ku radinaya dinta meel uga dhacaya ama tawiil faasida oo baaila ayuu ku radinaya tawiil faasid oo baaila ayuu ku radinaya markaas inkaar ku dhacaysaa lacalahu waxaa laga yaabaa idaa radda aduu celiya bacda qawlihi qawli nebi alayh sl slam buu radiya xadiistii adiladii diintii yacan yacan inuu dha fii qalbii shayu min azayd qalooc baa ku dhacaayo wey fayuhlika markaas la halaago wey fayuhlika la halaago os halaagsamo fayuhlika u halaagsamo wey wajacala wuxuuna gudagalay imaamu axmed yatlu inuu akrinayo hadii aaya aayaddan maxaa la yihahdaa inuu akrinayo inuu gudagalay wey jacala imaamu axmed yatlu hadi aaya falaa warabbika falaa amru kamaa yazcumuun warabbika rabbigaa baan ku dhaartay laa yuminuun kuma rumaynayaan wey nebi maxamedow imaana laga heli maayo xataa yuxakimuuka intay xaakim kaa dhigaayaan iyo qaadi fiima shajara bayn dhedooda murgay galay wey kala garan waay aayaddaas ku celceliyey wey waa inaad nebi maxamed qadihiisa iyo diintiisa iyo sunadiisa iyo ariiqadiisa sharcigiisa waa inaad raalli ku noqoto aahiran waa baaina waa inaad raalli ku noqoto hadday iskhilaafaan soomaa waad halaagsanta waa kuu dhamaatay fayuhlika marka waa halaagsamow qaala imaam axmed wuxuu hadalkiibu sii wataa faatacajab waxaan la cajibahaya la yaabanahay faatacajab waxaan la cajabay laama kaaga hayaa buu min qowmin dad baan la yaabana culamaa dadku imaam axmed la waa aime la soco waa culumo maha caamo ma aha haqaldami sheekh caamo culamo weeye xadaanaa waa akbarna kutub qoray wuxuu saa u radinaayo min qowmin dad baan la yaabano laama kaaga hayaa buu waxay garteen alsnaad xadiidka sanadkiisay garteen xadaanaa waa akhbaranaa xadiidka sanadkiisa waa yaqaanaa wa sixatahu inuu saxiix yahayna waa garanaya xadiisku saxiix inuu sanadku saxiix yahayna waa garanayaan wayadhabuuna waxay aadahayaan u wareegayaan u noqonayaan ilaa ra'yi fulaanin waa fulaan wey fulaanka hadda waa la gooye laakiin waxaa weeye sufyaan thawri sufyaan thawri imaamkii ragga aima culimo waaweyn ba waxaa la kala tuurahaya hebel baa saasaa yiri shaafici baa yiri meel baa la aadaya abu xaniifa yiri halkaasaa la aadahaya ayib halka saas dadkaasaan la yaabanahay war xadiiskuna saxiixi waa aragtaa sanadka waa taqaanaa diinta waa taqaanaa ayib hadda waxaad arkaysaa beryahan oo soo kordhay madaahibta markii laga hadlaayo masaa'il madaahibta ay isku hayo madhabka asaga uu dooranahayo wadaad tusaana afartan madhab baa masale isku khilaafsan noocay rabtaa ahaato madhabka asagu uu dooranaya ama asagu tusaaleahaan uu shaafici yahay wuxuu ka dhigahayaa inuu kaa diinta yahay wixii ka soo harana baail ay tahay aysanna asaxaynin hada kaa sheekh hada khaa sheekh hada khaa khusuud w waa inaad mas'alada la socoto hawsha sheekh ood fahamsan tahay laakiin haddaad madhabkaaga aad ka dhigto ama xawaashidu waaad ku aragto ama shuruucda shaaficiyad ku aragto aad tiraa masaladu saawey wixii ka soo harayna waa baatil aad tiraad oo tuurto hadda hadhow haddaad arta meesha maraayo hadhow caamadta waxay ku dhahda meesha maalig baa maray waa baatil baa la maxay tahay maalig waa waa saaxib baatil abu xaniifa maray waa saaxib baatil awsaaci baa qaba saaxib baatil khatar sheekh waxay u maanta in si fiican looga baaranta laga fiirsado hadii kale ka soo boodaysa marka ilaa ra'yi fulan fulan bay aadayaan qaala wuxuu yidhi imaamu axmed faqaala wuxuu yidhi wey allah saa in la yidhaahdo ama qaala ardayga ka warinaayo oo abu aalib axmed ibnu xumayd almushaaki aha in la yidhaahdo labada waa dhici kartaa wuxuu yidhi ardagu faqaala axmed wuxuu yidhi aayaddaas faqaala ee qara waa la ohan kara ama waxaad ohan kartaa raawigi baa wuxuu yidhi axmed ka warinaaye qaala wuxuu yidhi raawiyi faqaala cafwan qaala axmed wuxuu yidhi faqaala allaahu alla wuxuu yidhi falyaxdar ladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnatun alla saasiruun tadri ma garanaysaa dadkii dhegaysanayey ardadii iyo culummadii majliska fadhiya imam axmed su-aal weydiye wuxuu yidhi tadri ma garanaysaa malfitnatu fitna waxa laga wada miyaad garanaysaan ma fahanteen alkufra baa laga wadaa tii hore muxuu ku soo yidhi alfitnatu shirku soo kuma soo dhihin haddana wuxuu ku yidhi alfitnatu alkufru gaalnimo weeye la soco maxaa dhacay fayadacuuna way ka tegayaan alxadiid xadiidkay ka tegahayaan xadiid saxiixa bay ka tegahayaan markaasi waxay leeyihiin madaahibtaa qabta madhabku saam weeye khaarija madaahib alarbaca weeye xadiid saxiixaan cid cara ka waayo bukhaariya muslim iyo sunan bay buuxiyaan sheekhu xaggeen socotaa sheekhu markaasa waxaad leedahay madaahib madaahib madaahib bad ordi madaahib miyaa meeshan taala sheekhu alaxaadiidu kaanat qabla almadaahib madaahibta intaysan dhalan oo maalik dhalan oo abu xaniifa dhalan oo shaafici dhalan oo axmed dhalan kaanat ilaxaadiid sheekhu wadaad walbana wuxuu wax ku dhisahayaa wixii xadiisa uu helay iyo qawaacid buu ku socdaa adiga hadday xadiistu ku soo gaarto asaxado kuu sugnaatana kuma qasbanin inaad axmed raacdo oo maalig raacdo abu xaniifa raacdo daahiriye aad raacdo oo sufyaan thawri aad raacdo kuma qasbanid addoon ilaahay baad tahay waxaad ku qasban tahay inaad ilaahay rasuulkiisa raacdo ku qasban tahay saasbaan wuxuu fahantay sheekhu laakiin haddaad madaahibtu ay kaala weyiinba xadiistaba dee xageed socotaa fayadaxuuna alxadiis xadiiska ka tegaaya wataqlibum u fiirso wataqlibum waxaa qaalib ka noqonayso ka adkaanayso kaxaysanaysa ahwaa'ahum hawadooda kaxaysanaysa ilaa ra'yi ra'yiga iyo madaahibta iyo sheekh fulaan baa yidhi hawadooda iyo doonistooda intay luqunjibaarto bay xadiistoo dhanna waa ka tegahayaan iska jiidanayaan madhabkaa qaba daraadiis iyo in dadka lagu raaligeliyo iyo caamada in lagu raaligeliyo iyo dadku khilaafsan lg halkaasoo loo leexanaya dada kala tego atar hawsha ayada qatar imaam ibnu taymiya waa kala tuur cali axmed imaam axmed waa hawshaa marka alabatulcilmi haddaad tihiin haadaa darsun lakum haadaa darsun lakum inaad la socotaa weligaa iska fiir masaaisha inaad u tacaso madaahibta waxaa loogu talagalay ama ay tahayba ood u baranaysaa litastaciina watastaniira aqwaalahum wa ijtihaadaatahum fii fahmi shariica sharecada inaad ku fahanto tafsiirkooda aqwaashooda inaad ku fahanto laakiin aqwaashooda iyo madaahibtu meeshay marahayaan xujana maaha daliilna maaha burhaan lagu kala baxayana maaha laakiin adigu aayaddaanu saanay sheegaysaa sheekhu inay saan sheegaysa maxaa ku tusahaya imaam axmed baa maray shaafici baa maray ibnu cabaas maray ibnu mascuud baa ku fasiray caaishaa martay laka tegba fahamkayga inuu saxiix yahay qad mara haada ariiqi alwliyaa laakiin inaad tiraahdo sidaan weeye keli ah war haddii saan ku farsatay cabdin cabaas si kale ku fasiray ka war cabdin cabaas ugu fasiray waa baail haddaad tiraahdo adila u baahan dil ubahanta hawsha hawl sahlan maaha marka waa saa loo fahmay fayadcuuna alxadiisa waytaqlibum caqaalib ka noqotay ahwaa'ahum ila ra'yi ay aadaan wey waida kaana almukhaalifu hadduu yahay bu shekh islam ibn taymiya mukhaalifka hadduu yahay liamrihi amarka nebiga khilaafaya qad xudira mid looga digay min alkufri gaalnimo inuu ku dhaco aw ilcadaab aliim cadaab aliim inuu ku dhaco lannahu maxaa lay falyaxdari aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim balay soo maa لأنه إذا كان المخالف لأمره أمر النبي عليه الصلاة والسلام قد xudira waxaa looga diga min alkufri aw alcadaab اlأliim iyo waifdaauhu gaaridiisa uu ku gaarsiiyo waifdaauhu ee mukhaalafad ay ku gaarsa weye ila alkufri gaalnimo ay ku gaarsiiso inamaa in kale maana huwa waxaa weeye limaa shaygii wey qad yakhtariu la xidhiirsamahaya bihi asaga la xidhiirsamahaya weeye oo min istikfaafi fudaysasho ah bixaqihi nebiga xaqiisa ad fudaysanayso amaa facala ibliis ibliis siduu sameeyo maxaa laga wadaa war nebi maxamed hadduu amar bixinahayo adiguna amarka aad khilaafayso waxaa meeshii aan ka fahmayno oo ka soo boodaysa nebiga inaad fuudaysanayso oo quursanayso tusaale adigu adoo halkaan fadhiya aabbaha amar hadduu ku siiyo hooyada amar ku siiyo waalidka amar ku siiya meesha aad iska sii fadhido maxaanu qaadanaynaa inaad hooyada iyo aabbaha aad yasayso aad waxba ka soo qadan dheg jalowso naga daayo odaga war duqdaa naga daa isku dhexyaaceen naga daa iska fadhido jaatin baad iska jirtaa maxaa meesha ka fahma tastakifu biwaalidayka haddii marka nebi maxamed amar bixinaya adiguna aad khilaafayso agga markuu agga nebi maxamed udhaqaaq xaggaad u dhaqaaqayso hunaa waxaan ka fahmaynaa inaad nebiga fududaysanayso wa hada alistikfaaf huwa alkufru wariddatu washirk walfitno saasuu ku yidhi sheekhu waa ifdaauhu mukhaalafadu inay ku geysa ila alkufri gaalnimo inay ku geyso inamaa in kale maahan waxaa weye limaa qad yakhtarimu waxa la xiriirsamaya bihi asaga mukhaalafada oo min istikfaafi aad fudaysanaysa bixaqii nebiga xaqiisa weeye leanna nebigu markuu amarku siiyo waxaa la rabaa inaad u degdegto markaba markaad amar ilaahay maqasho iyo amarkaas inaad hor u degdegta la rabaa kamaa facala ibliisu ibliisuu sameeye ibliis muxuu sameeyey markii la yidhi aadam u sujuuda wuxuu yidhi ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tin war anaa khayr inta inta u kaadisid iyo dhoobaad ka abuurtay iyo naar baad inta u kaadisid anugu amar maku siinaya mise kuma siinayo noogu kale tafsiirkaagaan iyo lacaladaadaan iyo warkaan la nacancalida anugu amarka ku siinayo allah waad gaalowday ushe limaada lianna allaad ku hadalcelisay oo fuudaysatay sidaas daraaddeed cidda nebi maxamed oo hadlaysa amarkiisa fuudaysatana waxa wey waa ka soo qaad adoo hadda halkaan fadhiya haddii nebi maxamed ku hortaagay ku yidha saas samee oo tiraa nebi maxamedow saas iyo saasna samayn karaa ee nagadaa ka hor ama aad shimta iska tara iska dhaqaaqdo wix nebi maxamed uu ka digaayo cagsiga aad samayso waadna maqlaysa oo kortaaganta ka saxaabi baa tahay hawsha ah, hawl sahlan maaha wey waxaa laga digaya waxaas wey tayib fa kayfa ka warran bukuri sheekhu marka hadday saas tahay biman duul oo camila sameeyey ma shaybuu sameeyey huwa asagu acdamu ka weyn min daalika min daalika maxaa laga wadaa istikfaaf iyo mukhaalafo amarka aad khilaaftay wax ka weyn buu sameeyey oo muxuu yahay min asabbi inaad nebiga caydaba aba mabaad caydoo afqaadayba nebiga aad u afqaado u carab qaado u gacan qaaday walciyaadu billah walintiqaasi inaad durto naqsido wey inaad liiddo intiqaas inaad naqsido oo liiddo wanaxwi wax la mida shatmi iyo cayaf lagaada qadafa ka waran wey taa gaalnimo sariixa weeye doodna kama jirto wuxuu ku sheekhu wahaada shekh islam taymi wuxuu yidhi wahaada baabun waasicun baabkan asaga iyo adiladan ku soo aroortay waa baab waasica adilo badan baa ku soo aroortay waa iska cad yahay weeye maca iyadoo la qabo annahu baabkaanu bxamdi laahi xamdiga ilaahay baa iska leh bxamdi lah anaga hadda noo qoran laakiin asalka waxaa ku qoran bixamdi illaahi oo alif meesha ku jiro saasaana saxw maca iyadoo la qabo weeya anahu amar iyo shaniye bixamdi illahi ilaahay mahadiisa mujmacun calayhi mid lagu ijmaacay inuu yahay baabka asaga waa ijmaaco hawshaan ayada nebi maxamed baabkan muxuu yahay baabkan waa qofkii nebi maxamed caaya inuu adilada ku timid inuu gaal yahay oo la dilahayo adilada ku baab mujmaca oo waasixa weeye adiladu cid ay ka badan tahay saa wada soco daliilu haami daliilka sideedaad annahu alla subxaana nasanaanti qaala wuxuu yidhi wamaa kaana uma ahaanin lakum idinka weye iinma habboona mana dhacaysa wey an tu'duu inaad dhibtaan rasuul rasulka ila dhibtaan iinma ahaanaysa wey walaa an tankixuu inaad guursataan aswaajahu xaasaskiisa inaad guursataan xaasaska nabi maxamed inaad guursataanna min bacdihi abadan weligeed ma dhacaysa wey xaas nabi maxamed in gadaashii meer lagu xiro ma dhacayso weeye ninkii isku dayana waxaa weeye gaal buu noqonaya waa la dilhaya faxarama alla wuxuu xarimay weeye cala alummati ummadda alla wuxuu ka xarima an tankixa inay guursato ama an tunkaxa in la guursado aswaajahu antankaxayna ummaddu inay guursato an tankaxayna ummaddu guursato aswaaju xaasaskiisa min bacdihi nebiga gadaashiisa nebiga gadaashi inay xaasaskiisa guursato ayaa maxaa leey nebiga baa ilaahay subxana ta umadda ka reeba ka xaaraan yeelay maxaa dhacay liannahu nikaaxaasu iyo zawaadkaasu yudiihi nabiga u dhibaayo xaaskiisi nebi maxamed in nin kale meer ku xidho oo xaas ka dhigto nebi maxamed way dhibaysaa wey nebi maxamed wixii dhibana gaalnimaa ka ratimaysa wey ninkii saa kaafir buu noqonaya waa la dilhaya wa jacalahu wuxuu ka yeelay nebi maxamed xaaskiisa in la guursado cadiiman buu ka yeelay mid weyn weeye cind alla agtiisa wey alla agtiisa mid weyn baa laga yeelay mid weynoo katara ayaa laga yeelay ayb uma intaas kabacdu gursheeku inama nakaxa qofkii guursada aswaaju xaasiska qofkii guursada aw saraarihi adoommadiisii adoommadiisi haweenkii addoonkaa u galmooday nabig ala sla slam saraarihi cuquubatahu waxaa weeye alqatlu waa in la dilo weeye jazaaan abaalmarin weeye lahu lagu abaalmarinahayo bimaa shay lagu abaalmarinahayo intahaka uu dhaawacay oo qarariyey oo min xurmatihi nebiga xurmadiisii iyo karaamadiisii sheekh waa kuu gabagabeeye waa kuu gabagabeeye wuxuu kuya uma intaas kabacdi mar haddii ilaahay xaaraan ka dhigay oo hawl uu ka dhigay inama nakaxa aswaajahu aw saraarihi addoommadiisi u galmooday oo eh, nabiga ala sl addoomuhuna u galmoon jire ninkii u galmooday ama dhawaa guursanaya cuquubatuhu lqatlu waa in la dilo in la dilo madaxa lagu dhifto ka asagaw loo dilaya jazaan ku abaalmarin baa loo samaynaya lahu asaga lagu abaalmaraya biman tahaka wuxuu qarariyey oo dilaaciyey min xurmatii nebi maxamed xurmadiisa uu qarariyo dilaaciyey oo hawl xaaraano xaasaskiisii addoommadiisi u galmoon jiray saraaridiisii ninkaanu wax ka dayey wuxuu ku yiri shekh islam taymiya shekh islam qiyaas awlaa buu isticmaalaya fashaatimu kii caayay lahu nabiga kii caayay awlaa kaasa ka awlaysan kana habboon kana si xaq jiro weeye in la dilo oo kaafir bilahi alcadiim yahay haddiiba xaaskii ninkii u dhowaaday la yidhi waa kaafir waa la dilahayaa nebigana waa dhibaysaa bal nebiga ninkii caayay baa ka waran wey kaas waa ka sixag jiraa wdaliilu daliilka watusahaya nebi maxamed xaasaskiisa cid u dhowaatay dilahayo daliilka watusahaya waxaa weeye wadaliilu calaa dalika oo ah maxamed xaaskiisa ciddii u galmoota ama guursad ka raadisya amaba lagu tuuma xataa in dilahayo waxaa weeye maa rawaahu muslim wuxuu wariyey fi saxiixi saxiixiisa wuxuu muslim ku wariyey wey can anas buu ka warijay ana rajula nin wuxuu ahaa yatahibu mid lagu tuumo weeye midgu tumo biumi waladi nabiga ala sla islaam umulwalad u ahayd oo adoon u ahaydoo ilmo u dhashay ayaa lagu tuhmay nin wey la jooga ama la socda la taagan ayaa la arkay faamara caliyan nbigu wuu amray faamara nabiy nbigu wuxuu amray caliyan cali bin abi aalib wuxuu amray an yadriba inuu ku dhufto garaaco cunuqahu qoortiisa inuu ku dhufto garaaco cali baa waxaa leey soco kii intaad raadiso madaxa ku dhufabaalyo sida caadiga maxay ahayd sida caadiga waa in loo yeero markhaatiyaa raadiyo la yiraa haweeneyda ma kala sinaysateen labadooda la wareysto hawsha la qaadaa dhigo qadiyadda maxkamad la saaro haday cadaato halkaa la mariyo hadduu guur soo maray la dilo hadduusan guur soo marina la shaabuugo qadiyadda aad taqaanaan caadiga la marsin lahaba laakiin hadda markii bimujarad lagu tuhmay cali oo qaadaa le seeftaan raadi meeshaad ku argta magaalada madiino qoorta ku dhufaw ataahu aliyun cali baa u yimid faidaa markiiba waa fujaaiya faidaa huwa markiiba weeye fii rakayi wuxuu saaran yahay weye karkaarka raki wuxuu saaran yahay karkaarka ceel ceel karkaarkiisa ceelka markii la qodo waa taqaanaa waxaa dusha laga saara geeda damallaa waaweyn iyo dhagaxya waxbaa la saara xarga lagu jiido rakiga ceelka iyo karkaaradii ceelka ayuu ku fadhiyaa lagu saa ugu laalaadsaday biyaha ceelka oo dee meel dhow jooga ayuu rabaa qabowgoodaiyo inuu helo meeshu ku qabowsanayaa intuu xoogaa dhar yaraystay oo ceelka saa luga ugu laalaadsaday asagoo meeshiiba iska raaxaysanoo dalxiis ku jira warba laysuma hayo isaguna waa dalxiisa hayaa seefna nebi maxamed waa la raadinhaya seeftii maxamed baa dul timid iyo baa dul asagoo iska dalxiisahaya dalxiis xaggee jooga faataahu cali faidaa huwa fii rakiyi weeye yatabaradu iska qabowsanayaba iska qabowsanaya biyihii ceelku iska qabowsanayaaba faqaala lahu caliyun calibaa wuxuu ku yidhi ruj soo bax buu ku yidhi meesha qabowsi kuma yaalle nafta lagaa qabanaya soo bax baa lagu yidhi fatanaawalahu wuu laacay wey yadow gacantiisuu laacayba ceelkii ka soo baxay gacantiisuu qabtayba suusan uga caran oo meel aragiseefna waa la wataay fatanaawala yadow gacantuu qabtay faahraja wuuna soo saaray gacantiina waa qabtay ceelkii hoostiisa u faragoday waa soo saaray markuu soo saaray bay ninkii nin dhar yaraystay buu ahaaye faidaa huwa majbuunun waaba isagoo dakarkuba ka go-an yahayba dakarkii xukunkii tarankaba waa hore caruusa ka goosatay dhaan jiray baa dhulka etoobiya ka jira somalida caruusa isu samay jiray waa laga goostay faida wa majbuunun laysa lahu dakarun odayaal somaliyed laga goostay waan aragna anaga soo gaarna faida wa majbuunun lahu laysa lahu dakarun dakar maba le waaba laga goostayba dakarkiiba waa laga goostayba meel cidlaa wey daan cali marka waa nin xakiim ah oo qaadiya ah, oo faahima ah, oo caalima ah wuxuu fahmay markiiba war ninkan bahalkiiba ka goan yahay maxay ka nuugtaa maxayse ka nuugi muxuu dumar wax kaga doona ama ugu hawooda ama raadiya ninkaana waaba koran waa nin dhufaano bahalkii o dhan iyo hawlishii o dhan waaba goostayba waaba gabarba ka raadina wuxuu fahmay markiiba dadkii warka keenay inay war matashiil ahaayeen war aan la hubsan u ahaa kutilkuteen ahay markiiba seeftiisu xariistay go-aan buu gaaray nebigu hawsha ku celiyey fakafa caliyun cali hawshi waa ka istaagay uma ata nabiyan sal nabig ilahi buu u yimi faqaala lahu wuxuu ku yidhi inahu ninku majbuunun lahu maa lahu dakarun majbuun ninku dakarkaa go-an yahay maa lahu dakarun dakarun axmed ninku waxba ma meesh ku hayo bahalki waa salkaa laga gooyo baa gabar wey gabdho la ciyaarays warkaasuu nabi maxamed u sheega qayb markuu warkaa u sheegay nabi alay sl hawshi waa garays nabiga hawshi waa garaysta waa qaatay sax wey hawshan waa garaystay waaa l orod marka waa fasaxantay bale khayr allah kusiiy orod iska tagyo marka taa maxay tahay war maxaa le war taladii soo tala kuma baxdo oday soomaaliyeed baa laga sheegay reerbu wiilu dhaliya asagaa wada sahmiyey meel roob kuday u saamiyeen roob meel ka day waa saamiyeen markii meeshii la tegey oo roob kadoo barwaaqa ayuu yii odag wuxuu yii tag reerka ku noqo reerka waxaad samaynaysaa wankii ina hibloodaha reerka u qal markii hilibka laga dhargo reerka soo soo maxaa la yihaha soo soo rax igu keen anigu meeshaanan biyaha usii waxaynaya xeradan usii oodaya meel baa usii diyaarinaya i imo halkaan imo wiilkood sii daayay curadka ahaa wuxuu samayn doona markuu meeshii tegey reerkiibu u tegey wankii wan la eg oo jaban ayuu tago xerada dhex fadhiya kii jabnaa muusan qalana midkii odaga u sheegu soo qaatay buu gowracay kii oo jabanna ratiguu soo saartay reerkiu soo raray odagiibu hadhow u yimi asagoo wankiina soo qalay kii kaloo jabanna wada wixii war taladii baa iswatala kuma laba talo dhex soo tale kama heshi war waxaan kuu sheegay haddaad wanka jaban maaqalad midkaan socda maadaysbo cali u fiiriso tanow kala baxay meeshow wuxuu fahmay ninkaan maadaama uu saayahay hawsha inta hor jirtaan ila waa qaadi waxbaa loo diray hawsha markii uu fahmay جزاه الله خير هذا هو الصحابه الفقهاء ساوي سيدا درادة مركا وحي تهي مركا وح فيرينيس وحا له انك كبارد وكذلك من سيدا درادة لما تزوج مركو غورسداي بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو غورسداي قيلة غبدي لو اورن جيري qutaylatana waa la yiriye ayla gabadh bint qays gabadh loo ohan jiray ukhtar ashcat ibnu qays ah ninkaa saxaabi bu ahaa nebigu raacay oo rumeeyey abubakr sidiiq baa walaashi u guuriyey ninkaa saaabi ninkaas walaashi ahayd wa maata uu ka dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadha ayada ah qabla an yadkhula intuusan la gelin oo la aqalgelin biha ayada intuusan la aqalin uu ka dhintay wa qabla an taqduba intaysan usoo gelin calayhi dusha inta usoo gelin iyadoo maqan ayaa nebiga lagu meheriyey iyadoo reerood la jooda ayaa nebiga lagu meheriyey intaysan u imaanin ayaa nebiga ilaahay oofsaday nabigu waa dhinto oofsaday wey iltaxaqa birafiiq acala wey qabla an yadkhula intusan u galmoon biha iyada wa qabla an taqduma intaysan usoo gelin calay dusha intusan u imaanin magaalada madiina ugu imaan ayaa nabiga la oofsaday la yiri wa qiila waxaa kaloo la yiri inahu nebigu calayh isalaatu wasalaam khayaraha wuxuu dooran geliyey bayna an yadriba calayha alxijaab inuu xijaabka howiyo oo saaro bayna an yadriba inuu yeelo oo ku dado calayha dusha alxijaab xijaab inuu saaro dumarka umaatul maanta xijaab gooni hawl gooni asr gooni ilaayeen oo lagu casturayo dadkan ay ka duwanaayeen hawshaa inuu yeelo iyo wa an takuuna inay ahaato min ummahaati lmuminiin ummahaat lmuminiinka inay ka mid noqoto watakuuna dhacafo watakuuna inay ka mid ahaato mar haddii xijaabka la yeelo watakuuna min ummahaati lmuminiin muminiinta hooyankooda ay ka mid noqoto hawshaa ayadaa uu dooro geliyo bayna an yutalliqaha inuu furo haddaba inuu iska furo meesha intay ka baxdo oo fatankaxa ay guursato man shaacad ciday doonto gabar yahay soo dhowow labadaa kee rabtaa xijaab in lagu lagu xijaabo ood hooyooyinka muminiinta ka noqoto nin dambare uusan ku guursan karin iyo inaan haddaba ku fasaxo kama naasi laa basa aad noqoto haddaba aan ku fasaxo nin kartana aad guursato labadaas la doorangeliye wey fakhtaarat waxay doortaa an nikaaxa waxay tiri waxaa la yidhahdaa ninka arramaan guursanaya fur saasay doortay riwaayadaana waa la sheegay fatazawajaha waxaa guursaday cikrimatu baa guursaday weeye bacda rasuulillahi cikratu bin abijahl ayaa guursaday nabi axmed alay sl marka alla oofsaday kabacdi wey fabala hawshaasaa wuxuu gaartay fabalaa abaabakarin baa waxaa gaaray hawsh baa gaartay waxaa islaantii gabadhii qutaylaada nebigu uu furay cekraw in abijahal baa guursaday yaman buu ku guursaday baa leyi fahama wuxuu doonay abubakar sidiiq biqatlihimaa labadooba in dilo fahama wuxuu doonay biqatlihimaa waliba riwaayaadka fahama biqatlihimaa wa xaqihima inuu labadaba dilo dabna u shito ku guba oo maxay tahay gubidduna xagga u socotaa liannao jariimada weyn jariimada weyn wey la soco sidaa daraaddeed hore baan kugu soo sheega gaaladu madaafiicda iyo hoobiyaha iyo diyaaradaha iyo naabaalkay qayminahayaan waxaa weye min baabi taxriiq weeye ayaga haddii qof laga qabto oo laga helo waa la gubayaa la soco hawshiisa kaa hoosbax ayib هذا فقه المسألة فتزوج عكرمة بعد رسول الله فبلغ أبو بكر فهم بقتلهما وحتى قال له عمر عمر باوحي كير ما هي من أمهات المؤمنين أنا هو أمهات المؤمنين ما أبو كير abubakar waa degdegni midaan umaatmuminiin ma shuqulna koola wey inaa qisada kuwa hayna wey fatarakahaa wuu isaga tegey fatarakahaa abubakar waa isaga tegey cikrimo iyo islaanta waa isaga tegey faruu ka qaaday mana uusan dilin taa marka maxaa kuu soo baxay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisii addoommadiisii saraaridiisa u galmoon jiray dumarkii addoommada u galmoon jiray ciddii ka agbaxda in la dilahayo weeye ciddii asaga dhibta ama cayda ama aflagaadaysana in la dilayo mawaacu dambi u yahay ayaa kuu soo baxday weeye baabka asaga marka shakh islam tiwa suu kuu baab waasica weeye waana mujmac aleyh wax khilaafuna kama jiro hada wabilahi tawfiiq wsal allah wasalam cala nabiyina muxamed cala alihi asxaabihi ajmaciin